bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين slى اllه وslm عlى نbyina mxamd وعlى آlih وأصxaabih أجمعين أma bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى baabu fadl الكبيir qofka weyn fadligiisa cadayntiisiibuu u baab yahay qala الإmam الbخariي xadaثna أxmed بن عيسى qala xadaثna cabdالlahi bn whbi can abi skrin wa huwa mxamed bnu زiyaad waqiila xumayd bnu skrin صaduq yahim rawaa lahu الbخariyu fi اladb الmfrad wmuslim وabu dawuud wالtirmidiyu wالnasaئiyu fi musnad caliyi wbnu maajة can abi qusayd bni qusaydna waa la yidhi wahuwa yaziid bnu cabdillaahi bni qusayd abu cabdillaahi almadaniyu hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can abi qusayd muxuu ku dhigaaday ibnidaa saxa maxaa kor kugu yaal kor maxaa kugu yaal ibnida ayb waa yaziid bnu cabdillaahi bni qusayd marka waa ibnu qusayd kunyadiisa abu cabdillaahi waay can abi hurayrata can اnabiyi sala اllahu alayhi wasalama qaal man lam yarxam sagiiranaa qofkaan u naxariisan ninkeenna yar wayacrif aan aqoonsanin xaqa kabiirina keenna weyn xaqiisa aan aqoonsanin falaysa mina annaga naga mid ma aha xadiidkan xaakim fi lmustadrak ayuu kusoo saaray toddoba kun shan boqol iyo afartan raqamka uu yahay xadiidka min ariiqi baxri bni mudar can cabdillaahi bni min ariiqi baxri bni nasr can cabdillaahi bni wahbin bihi ayb xaakimna wuxuu yidhi hada xadiidu saxiixu lisnaad walam yuqarijaahu dahabina waa ku waafaqay ibnu dunya isagana fi kitaabi alciyaal ayuu ku eh, xadiidka ku qoray boqol sideetan iyo lix xadiidka uu raqamkiisu yahay bayhaqina fi shucab ayuu ku wariyey shucab ulimaan ayb marka waa xadiid saxiix ah waxaana laga waana kutub sittana kuma sugna eh, wuxuu tusayaana macnihii loo tarjamay oo ah qofka weyn inuu xaq leeyahay oo ay tahay qofka yari inuu aqoonsado qaala alimaamu اlbukhaariyu xadaanaa caliyun wa huwa caliy bn cabdillaahi اlmadiniy qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyayna caliy bnu lmadini hadduu ilaaqo uu yidhaah sufyaan ibnu cuyaynow qaala xadaanaa bnu jurayj wahuwa cabdulmalik bnu cabdilcaziiz bni jurayj almakiy can cubayd illaahi bni caamirin can cabdillaahi bni camr bni alcaasi yablugu bihi اnabiya sala allahu calayhi wasalama qaal marka siiqadan oo yabluqu bihi nabiyana xukmu rafci bay leedahay iyadoo qaala rasuulullahi la yidhiyo kale un man lam yarxam sagiiranaa qofkeenna yarkaan u naxariisanin wayacrif aan aqoonsanin xaqa kabiirinaa keenna weyn xaqiisa falaysa minaa annaga naga mid ma aha ayb marka falaysa minaa markuu leeyahay de waa zajri iyo canaan aada u daran baa ku jirta falaysa minaana macnaheedu maahan annagoo kale ma aha lagama wado imaam axmed iyo waxay leeyihiin tafsiirkaas waa tafsiir murjia waay lianna xataa haddii uu qofka weyn xaqiisa siiyo ka yar u naxariisto nebiga miyou la sinmaa iimaan kula sinmi karaana waa maya marka laysa minaa laysa milanaa maaha macnaheedu marka laysa minaa annaga naga mid ma aha oo dariiqada iimaanka saxdaa ama iimaanka xaqiiqiga ee qofkaasi ma hayo wey mana laga wado iimaanka asalkiisa in laga anfiyey marka mulaqu liimaan iyo aliimaanu lmulaqa in la kala fahmo marka loo baahan yahay aliimaanu lmulaq ayaa laga anfiyaa qofka markuu macsi iyo sameeyo aliimaanu lmulaqna waa kan kaamilka ahe xaqiiqda iimaanku uu ku dhacayo amaa mulaqu liimaan qofku markuu asluliimaan waayo uu gaaloobo unbaa laga anfiyaa marka mulaqu liimaan waa iimaan bartiis aliimaanu lmulaqna waa iimaankii dhammaystirnayo xadiidka ibnu abi shayba wariyey maa dukira fi raxmati min athawaab baabkaasuu ku keenay musanafka waayo raqamkiisa abu daawuudna waa wariyey min ariiqi abi bakr bni abi shayba ayuu ku wariyey oo abu bakr ibni abi shayba ariiqiisuu ku wariyey can ibni abi najiix can ibni caamirin bihi ayb oo kitaabu ladab buu kusoo saaray baabu raxma tirmidina sidoo kale waa wariyey kitaabu lbiri wasila baabu maa jaa fi raxmati sibyaan qala alimaamu lbukhariyu xadaana muxamed bnu salaam qala xadaana sufyaanu bnu cuyayna can ibni abi najiixin anahu samica cubayd allahi bna caamir yuxadiu can cabdillaahi bni cumr bni اlcaas yablugu bihi nabiya sal l slama milahu ayb kan marka meeshaas can ibni abi najiix samica cubaydallaahi ayaa la qoraa laakiin marka la akhrinayo annahu baa lasoo qadara waa sida qaaladaba loo qadaro xadaanaa xadaanaa xadaanaa baa isku xigto ee mar kastana qaala unbaa la dhex gelinaya hadda qaala alimaamu lbukhaariyu xadaanaa caliyun haddii qaala aynan qornaynoo xadaanaa sufyaan ay tahay qaala unbaa la dhahaya marka qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa ibnu jurayj wahaakada meeshaana samicada anahu baa la qadarah waa marka la akhrinayo sanadka ayb anahu samica cubayd allahi bna caamirin yuxadiu can cabdillaahi bni camr bn اlcaas yablugu bihi اnabiya sal l slama milahu ariiq kale waa marka milahu iyo naxwahuna haddii milahu la yiraahdo yacnii culummada kale farqinayso riwaaya bilmacnaa aan aad u arkin oo alfaada cinaayada siiso iyaga hadday milahu yiraahdaan marka waxaa weeyaan naskii hore oo kale ayuu la mid yahay lafdan naxwahu marka la yiraahdana alfaad waa kala duwanta laakin waa isku macno ayib masalo mustalaxa ku tacalluqda waayo sifatu riwaaya looga hadlaa fasal dhan waayo musalaxa ou ka waramo ayb aadna muslimkaa cinaayo badan iyo u siiyo e, naxwahu iyo milahudaas iyo ayb hadhowna masaa'il baa ka imaan karto hadda halkan annaga milahu gouna yidhi matni nooma qorin dariiqii horena sanad iyo matni buu qoray iyadoo hudan la tix raacayo sanadkan in xadiidkii hore lagu wariye ma bannaan tahay marka milahu iyo naxwahu farqiga u dhexeeya ay ku xiran tahay qaala alimaamu lbukhaariyu xadaanaa cabdatu <clears throat> meeshaan nusaqa qaar wacan cabdata bay qorayaan <clears throat> can muxamed bni isxaaq can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi qaal qaala rasuulu llahi sal ly slam laysa minaa naga mid ma aha man lam yacrif qofkaan aqoonsanin xaqa kabiirinaa keenna weyn xaqiisa wayarxam sagiiranaa keenna yarna aan u naxariisanin ka weynna xaqiisa aan garanin naga mid ma aha ayb marka ilmihii marka in loo naxariistaa ku jirto qofkii weynaana xaqiisa ee la siiyo oo weynaanta lagu ixtiraamo ayib haddii marka weynaan iyo uu isku darsado cilmi macno kaloo sii dheeraadu yuu leeyahay hadduu isku darsado weynaan iyo xaq kale uu kugu leeyahayna sidoo kale ayb haddii uunan wax kale xaq kale jirin weynaanta keliya ku ixtiraamaysa ayib qaala alimaamu lbukhaariyu xadaanaa maxmuudu wahuwa bnu haylaan qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun wahuwa abu khalid alwaasitiyu qaala ahbarana alwaliid bnu jamiil wahuwa alfilasطiniyu abulxajaaj saduuqun yukhdi rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad wاtirmidiyu wbnu maaja can اlqasim bni cabdiraxmaan wahuwa qasim bnu cabdiraxmaan addimashqiyu saaxibu abi umama saduuqun yuqribu kahiira can abi umamata ana rasuula اllahi sal ll slam qaal abu umama magaciisa sudiy bnu cajlaan nacam ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama qaal man lam yarxam sagiirana arkaan u naxariisanin wayujilla aan weynaynin kabiiranaa keenna weyn falaysa minaa annaga naga mid ma aha marka akhlaaqda rasuulka iyo dadka waxyaabaha uu barayay waxaa ka mida tan <clears throat> ayb oo dadku marka inay daada iyo weynaanta iyo ama cilmiga iyo waxyaabahaas isku ixtiraamaan ayb diinta diin la akhristo waxaana aan laysku ixtiraamin weynaanta iyo aan laysku ixtiraamin yaraanta laysu naxariisanin waxay noqonaysaa marka tarbiyaxumo ayb tarbiyaxumadaasna marka cid walba marka eh, ka shaqaysay way saamaynaysaa ayb qaala alimaamu albukhaariyu baabu ijlaali lkabiir ka weyn weynayntiisa tii hore marka waxay ahayd fadli inuu leeyahay midaanina marka weynayntiisa la weyneeyo ayb qala xadaanaa bishru bnu muxamed wahuwa almarwasiyu qala ahbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qala ahbaranaa cawfun huwa cawfu bnu abi jamiila can ziyad bni mikhraaq wahuwa abulxaariث albasriyu hiqat rawaa lahu lbukhariyu fi ladabi اlmufrad waabu dawuud qaala qaala abu kinaana abu kinaanahan waxaa weeyaan abu kinaanata alqurashi ayb abu kinaanata alqurashi ayaa la yidhaahdaa abu muusa alashcari buu ka wariyaa huwa majhuulun waa majhuul bukhaari ayaa adabulmufradka uga wariyay iyo abu daawuudka iyo abu daawuud ibnu xajar sidaasuu yidhi majhuul ayuu yidhi ayb laakiin saddex qof ayaa ka warisa isaga xadiidkiisana dahabi waa xasaniyey kan xadiidkiisan lictidaalka waa ku xasaniyey xaafidka laftiisa talkhiiska xadiidkiisa waa xasaniyey fi talkhiis alxabiir marka xataa haddii la yiraahdo waxaa lagu xasaniyey bimajmuuci turuq ayaa lagu xasaniyey haddii la dhaho saddexdan raawi ee isaga ka warisay waxay ka saarayaan jahaalat lcayn soo saas maaha jahaalatulcayn ay ka saarayaan jahaalatulxaal ay u bixinayaan marka min xaqihi in la yidhaahdo majhuululxaal haddii uunan tawfiiq helin min xaqihi sidaas taxsiinkoodu marka hadduu yahay xasan ligayrihi ama hadduu xasanun lidaatihi uu yahay oo towfiiq uu jirana hadda waaba ka baxay jahaalada dhanba noocay ahaataba ayb qaala qaala abu kinaanata can اlashcariyi abu muusa alashcari qaala ina min ijlaali اllahi alla weyneyntiisa waxaa ka mid ah ikraama di shaybati اlmuslim cirada ka u saaxiibka ahee muslimka karaameyntiisa ayb ciradooda weynaanay sheegaysaa dabcan ijlaali lkabiir marka waa ku jira ayb almuslim ee muslimka ah kaasaa ixtiraam mudan waxaamili lqur'aani kan qur-aanka xambaarsan weynayntiisa alla weynayntiisa ka mid ah leanna waxaa lagu qiimeynaya waa kalaamkii alla wayn ayb ayri lhaalii fiihi midka hayri alghaalii fiihi kaan ku xadgudbaynin qur-aanka kaasoo mid ku xadgudbaya aan ahayn macnaha walaljaafii mid ka qalalan canhu cani lqur'aanina aan ahayn laba tilmaamaa la siiyey marka ninka xaamilul qur-aanka ah, oo aan xadgudub samaynaynin oo quluwi qabin walaljaafi canhuna taqsiirna aan la imaanayn ifraad iyo tafriid ma leh ictidaal iyo wasad buu ku socdaa kaasi marka ixtiraam buu leeyahay hadduu qur-aankii xambaarsan yahay laakiin quluwi uu samaynaya sida khawaarijtoo kale qur-aankana waa aqrin jireen wax ka quluwi badnaana ma jirin mararka qaarna aayadihii qur-aanka fahamkeeda ayaa intay ku cagsismaan ayay aathaar aad u xun ka dhalan jirtay afcaashooda ayb kuwaas marka maahan kuwa la sheegay walaljaafi qur-aankii waa akhrinayaa laakiin xuduudiisii ma ilaalinaayo ku dhowrsan maayo ayb labadaas marka dariiq waa inuu ka fog yahay wa ikraama di sulaani suldaanka ka u saaxiibka karaamayntiisa ka mida alla weynayntiisa kaasoo almuqsidi cadaalad falo suldaan cadli lagu yaqaano oo ummadda u fiican oo cadaalad ku maamulana kaasi isagana in la karaameeyo waan la ihaanaysanin ayb marka almuqsid macnaha waxaa weeyaan cadli ku sifaysan cadaaladana maxaa la yidhaha imaamu shaafici wuxuu yidhi alcadaalatu cadaalada wuxuu ku qeexay eh, alxukmu bikitaab illaah saas w ilaahay kitaabkiisa in la xukumo cadaaladu taasu ay oo isaga yacni oo wax xukumo marka xaakim cadli ku sifaysan oo kitaabkii allana wax ku xukumaayo oo dadkiina nafci ku qabaan isaga marka karaamayntiisa alla weynayntiisay ka mid tahay ayb xaamilulqur-aanka tilmaamaha aan sheegnay lana sidoo kale weyneynta alle la weyneynayay ka mid tahay iyo ninka weyne cirada u saaxiibka ee muslimkaa ah isagana in la ixtiraamo ayb dadkii hadda marka soomaalidu arrinkan waa nugu waa nugu daba go-an yahay qof weynna la ixtiraami maayo hadduu qof khibrad badan oo yacnii cira ku taallo oo waqti dheer soo joogay hadduu yidhaha war sidaan ha laga daayo naga dhaaf odaygaanaa la leeyahay waa kharaabay nin culumaa iyana haddii uu yidhaahdo xaamilulqur'aan ahna war sidan iyo sidan armay wanaagsan tahay taladu saan ay ku fiican tahay isagana iska daa cid kale kuwii diinta sheegayaaba waxay leeyihiin naga dhaaf waxaan mubtadico waayo ama wax qariban waayo culumo saxan maa jirtaa lagu leeyahay maba jirtaba culumeh xaggee culamo ku aragtay uu ku leeyahay nin markaasi cadaalad ku sifaysanna see loo arkaa marka haddii dadkii ay ka soo baxaysay qofka cadaaladda ku sifaysan inuu madax noqdo dadkii suuro gelin lahaa haddaan la ixtiraamaynin xagu ka imaana marka suldaan muqsida inagii baa marka ku fadhinno qofka ugu horeysay dhibaysana waa un inaga ayb marka dadku hadday ixtiraamaan labadan qolo dadka caqliga u saaxiibka iyo cilmiga hadday caqligii cilmigii isku daraan dad fiican baa meeshii ay keeni karaan haddii kalena xaalkoodu marka sida anagu xaalkeenna yahay uun ka feeri caalamulislaamina hadda saas u batayba sidan marka isagoo mawquuf ah waxaa soo saaray abu cubayd alqaasim ibnu salaam kitaabkiisa fadaa'il lqur'aan ayuu mawquuf ahaan sidaanoo kale usoo saaray ayb abu daawuudna xadiidka wuu soo saaray min dariiqi isxaaq ayuu ka soo saaray ibni ibraahim asawaaf ayb isagoo marfuuc ah ayb marka eh, xadiidka ruwiya marfuucan wa mawquufan hadda halkan waa mawquuf xagga kalena abu cubaydna mowquuf ahaan uu wariyey abu daawuud laakiin xadiidka waa rafciyey marfuuc buu ka dhigay waana xasan xadiidka qaala alimaamu اlbukhaariyu xadaanaa muxamed bnu salaam qaala akhbarana jariiru huwa bnu cabdilxamiid addabiyu عن محمد بن isxaaq عن camri بن shucaybin عن abiihi can cabdillahi bni camr bni alcaas qaala qaala rasuulu llahi sal l slam laysa mina man lam yarxam sagiirana wa yuwaqir kabiirana waana soo maray isagoo kale saddex boqol konton iyo shan ayb qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan yabda-u lkabiiru qofka weyn baa bilaabaya bilkalaami hadalka wasu'aali iyo su-aasha ama yabda'u lkabiiru bilkalaami wasu'aal ahay ka weyn ayaa bilaabayo hadalkaiyo su-aasha ama waa lagu bilaabayaa yubda'u bilkabiiri yaa lagu bilaabayaa hadalka iyo su-aasha qaala alimaamu lbukhaariyu xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayuub alwaashixiyu qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can yaxya bni saciidin can bushayr bni yasaar mowla alansaar can raafic bni khadiij wa sahl bni abi xatmata anahumaa xadaaa aw xadahaahu way sheegeen ama isagay u warameen ana cabdallaahi bna sahlin wa muxayisata bna mascuud wa muxayisata bna mascuudin atayaa khaybara khaybaray yimaadeen fatafaraqaa fi naqli geedtimiraadyadii iyo baarihii bay ku kala baxbaxeen fa qutila cabdullaahi bnu sahlin ayaa la dilay fajaءa cabduraxmaan ibnu sahlin baa yimid wa xuwayisatu iyo wa muxayisatu ibna mascuudin ila nabiyi bay u yimaadeen sal l slam cabdullaahi ibnu sahl baa la dilay walaalkiis cabdiraxmaan iyo muxayisa iyo xuwayisa oo ay ilmaadeer ahaayeen yaa nebiga u yimaadeen fatakalamuu fii amri saaxibihim saaxibkoodii la dilay arrinkiisiibay ay ku hadleen fabadaa cabduraxmaan cabdiraxmaan bilaabay wa kaana asqara alqowm cabdiraxmaanna dadka saddexda nin ninka ugu yaru ahaa faqaala lahu nabiyu sal ly slama kabiri ilkubra qofka weyn weyney oo ka weyn ha bilaaba warka ayb hadalkii marka ninka weyn buu nebigu yidhi hala siiyo isagaa bilaabay warka qaala yaxyaa wuxuu yidhi yaxya bnu saciid liyaliya alkalaama alakbaru hadalka ha tawaliyo kan weyn fatakalamuu fii amri saaxibihim arrinkii saaxibkoodii bay ka hadleen faqaala nabiyu sal l ly slam nebigu waxauu yidhi istaxiquu qatiilakum ninka laydinka dilay mutaysta qatiilakum marka maqtuulakum faciil bimacnaa mafcuul ow qaala ama wuxuu yidhi saaxibakum saaxibkiinna dhiiggiisii idinka yeesha biaymaani khamsiina minkum konton idinka idinka mida dhaartii dhaartooda ku yeesha idinka konton idinka mida ha dhaartaan dhiiggiina waad yeelanaysaan istaxiquu qatiilakum baa hadda taallo maxaa marka la yeelana dhiiggii miyaa la yeelana mase qisaas yani ma yani diyo miyaa la yeelana mase qisaas qisaas maya imaamu shaafici in badanoo aimada waxay leyn maya waxba lagu qisaasi maayo dhaar qasaamada diyo unbaa lagu mutaysanayaa wax kale lagu mutaysan maayo hadday ku dhaartaan kontonkii dhaar diyay ku yeelanayaan qoladan kale ayb sidaasaana xoog badan marka nusuusta la fiiriya duruqda xadiidka ayb oo ma yacnii inkastoo riwaayo ay jirto iyada laga fahmi karo oo yacni ninka eh, qoortiisaad yeelanaysaan laleeyahay ayb laakiin imaamu shaafici wuxuu leeyahy qof in la dilaa arrin sahlan maaha dad dhaartood in qof loo dilo arrin iska fudud maaha wax la hubo unbaa wax lagu dilaa maahane wax kale ma aha dhaartu laakiin maalay wax ay geli kartaa marka diyadii bay mutaysanayaane qisaas maku mutaysanayaan aw qaala saaxibakum biaymaani hamsiina minkum dhaartan marka qasaama la yidhaha waana jiri jirtay xilligii xataa jaahiliyadai waa jiri jirtay ayb qaaluu yaa rasuul allah waxay yidhahdeen rasuul allow amrun lam narahu arin aanan arkin miyaan ku dhaaranaynaa qaala wuxuu yidhi fatubri'ukum yahuudu yahuud baa idiin beri noqonayso biaymaani khamsiina minhum konton dhaar konton iyaga ka mida dhaartood ayay yahuudi beri ku noqonaysaa qaaluu wuxuu yidhahdeen yaa rasuul allah qowmun kufaar waa qolo gaalo ah dhaartooda maxaan ku falaynaa ayb marka waa laysmari waaye marka idinka wax kale kuma leeyihiin dhaarun baa ku leedihin ama gaal ha ahaadaan ama wax kale ha ahaadaan intaasaad ku leedihiin hadday idiin dhaartaanna halkaasay ka baxaayaan waa la ismari waayey marka fafadaahu rasuulu llahi sal ll ly slama min qibalihi nebigaa marka boqol halaad siiyey qoladii ninkaa uu ka baxay marka isagaa isaga sadaqaystay markaa ilaa hadday dhaartu kuwaana dhaaran waayaan kana dhaaran waayo maanta dhan waa la celcelina u dhaartay adig konton ma dhaaranaysaa maya aya dhaarta adiga kugu wareegata ma dhaaranaysaa maya haddana kanun bay usoo laabanaya waa dhaar maanta dhan noqnoqonaysa marka waa inay marka iyagu xal gaaraan qaala fafadaahu rasuulu llahi sal l slam min qibalihi qaala sahlun fa adraktu naaqatan min tilka alibil baan soo gaaray fadakhaltu mirbadan lahum xero ama mooro ay lahaayeen baan galay farakadatnii birijlihaa lugteeda igu haraatisay yani siduu u dabdiyay oo arrinta ula socdo uu sheega ayb xadiidkan bukhaari kitaabuladab buu kusoo saaray meeshaas kabirulkubradaasaana maxalushaahidku yahay qaala alimaamu lbukhaariyu baabun ida lam yatakalam ilkabiiru hal lisagiiri an yatakalam masaladii hadda masale ka farcan maysa ninkii weynaa hadduusan hadlin ninka yar ma hadla kii weynaa aduunan hadlin ninka yari ma hadli karaa bukhaari marka fiqigiisu cajiib qaala alimaam marka xadiidkii fiqi labadaas isku daray markaasu ku tasarufa axaadiidta faham iyo istimbaad iyo ugu tasarufa cilmi marka kaasaa la yidhaahdaa xadiidkiina qofka inuu haayo istimbaadkii iyo adawaadkiina uu haayo yaa la yidhaahdaa marka oo wax kala bixi kara hadduu axaadiidta iska xifdisan yahay waxba uusan ka garanaynin haddii uunan axaadiidtiiba aqoonba u lahayn laa xifdan laa riwaayatan walaa diraayatan qala xadaana musadadun wahuwa bnu musarhad qala xadaana yaxya bnu saciid wahuwa alqaطaan can cubayd illahi qala xadaanii naaficun can ibni cumara qaal qaala rasuulu اllahi sal ly slam akhbiruunii bishajaratin geed ii sheega miluhaa mahaluha mahalu lmuslim tusaalaheedu muslim la mid ah tuutii ukulahaa miraheeday keenaysaa kulla xiinin goor kasta biidni rabbihaa rabbigeed idinkiisay ku keenaysaa laa taxutu waraqahaa ma daadinaysa caleenteeda fa waqaca fii nafsii ibnu cumar wuxuu yihi nafsadeeda waxaa ku dhacay annaqlatu naqladii geetimireedkii baa ku dhacday nafsadeedii fakarihtu an atakallama waxaan nacay inaan hadlo wahama abu bakrin wa cumaru radia allahu canhumaa meeshii abu bakar iyo cumar joogaan in aniga hadlaan nacay falamaa lam yatakalamaa markaynan hadlaynin qaala nabiyu sal l slam nabigu wuxuu yidhi hiya naqlatu waa geetimireedki falamaa kharajtu markaan baxay maca abii aabbahay aan la baxay qultu waxaan idhi yaa abati waqaca fii nafsi naqlatu geetimireeda igu soo dhacday qaala cumar wuxuu yidhi maa manacaka an taquulahaa maxaa kuu diiday inaad tiraahdid low kunta qultahaa haddaad dhihi lahayd kaana axaba ilaya min kada wa kada way iiga jeclaanba waa ka jeclaan lahaa waxaas iyo waxaas inaad dhahdo ayaan ka jeclaan lahaa waxaas iyo waxaas qaala maa manacanii aniga igama reebin ilaa lam araka ma aanan ku arkin adiga cumar ah walaa abaa bakrinna ma aanan arkin takalamtumaa inaad hadasheen adigii abubakar inaad ina aamusantihiin markaan arkay taasaa ii diiday ayb fakarihtu markaa waan kahday oo waan nacay marka bukhaari wuxuu ka istimbaadayaa tamaniga cumar iyo aamusitaankii abubakar raggii waaweynaa ay aamuseen in marka hadalka ninka dhallinyarada ama yarka ah haddii kii weynaa aamusay wuu hadli karaa inuu hadli karo ayb macnahaasuu kala baxay kitaabul adabna xadiidkan waa ku soo saaray ayb wuxuuna marka ishaaray qofka weyn horumarintiisu waxaa weeyaan xaysu yaqacu tasaawi haddii la siman yahay yacnii ninka weyn marka la hormarinayo waa arrin marka aan la ysdheerayn markay tahay oo la siman yahay ama low kaana cinda asagiiri maa laysa cinda alkabiiri falaa yumnacu min alkalaami bixadrat lkabiir markaas kii yaraa wuxuu hayaa wax kan weyn uusan haynin markaasi ninkii yaraa wuu hadli karaa marka la diidi maayo lianna cumara ta'safa xayu lam yatakalam waladuhu xadiidkan marka kitaabulcilmina meelo wou ku keenay mucalimka inuu imtixaano ardayda dihnigooda iyo fahamkooda inuu imtixaani karo mar wuxuu ku keenay geetimireedka gedidiisa kitaabulbuyuucna waa ku keenay xadiidkan leanna mar haddii la yidhi timirta mar kasta miro unbay leedahay iyadoo busraa iyadoo rudaba mar tamar waaye xaalaadkeedu waa kala duwan yahay ee xataa waxaa la gedi karaa buruqdeeda jumaara la yidhaahdaa jumaarka tarjamadiisuuba ku keenaan filayaaba kitaabulbuyuuc ayb aad buu ugu tasarufaa marka bukhaari xadiidka halka xadiid waxaa laga yaabaa toban kitaab inuu dhexgeliyo fiqiga ku jirana mararka qaarkood uu qaamid yahayo lagu soo saari karo fahm daqiiq ah ayb marka hadde shuraaxda tirada badanoo uu helay haddii marka uunan heli lahayn waaba adkaan lahaaba lama fahmin kitaab ayb laba baabo hadda isku kaa xijiyey midka horena waa taqdiimu lkabiir kana ka weyn macno aan ku jirin haddii ninka yari ku jiro waa hadli karaa ninka yar baabu taswiidi alakaabir dadka waaweyn in sayid laga dhigto iyo odayaal ayb qaala xadaanaa camru bnu marzuuq wa huwa albahiliyu abu cuثmaan albasriyu hiqat faadil lahu awhaam akhraja lahu اlbukhaariyu abu dawuud qala xadaanaa shucbaة can qataadata qaala samictu muarifan wahuwa muarif bn cabdillahi bni shikiir can xakiim bni qays bni caasim wahuwa alminqariyu lbasriyu ibnu xibaan baa hiqaadkiisa ku daray ayb marka ninkan dabaqada uu joogay iyo ibnu xibaan marka laysku fiiriyo xoogaa ibn xibaan towhiiqiisa keliya layskuma halayn karo ana abaahu awsaa aabihii marka waa qays bnu caasim alminqariyu saxaabiyun mashhuur saxaabiyu mashhuuru bilxilmi waa saxaabi dulqaadu caan ku yahay nasla albasrata basrow degay in aad dulqaadka caan ugu ah weeyaan mashhuurun bilxilmi ana abaahu awsaa uu dardaarmay cinda mowtihi dhimashadiisa agteeda baniihi wiilashiisuu la dardaarmay faqaala wuxuu yidhi itaquu llaha ilaahay ka cabsada wasawiduu akbarakum ninka idinkugu weyn sayid ka dhigta tala aada u fiican xadiidna wuxuu ahaa albarakatu cinda akaabirikum barakada waxay ku jirtaa dadkiina waaweyn agteeda ayb haddii marka dadku isku mid yihiin weynaanta waa laysku qiimeynaya leanna weynaantu waxay wadataa macno diineedna waa wadataa iyo dad laba qof oo muslima wax walba hadday ku sinaadaan ninna uu weyn yahay ninka weyn ninkaani waa uga soo horreeyey islaamka macno diineed way wadataa khibrad iyo ogaal iyo waxyaabo fara badanna wou wataa da way wadataa macnahaasaa marka ku jira wasawiduu akbarakum fa ina alqowma qowmku idaa sawaduu akbarahum kooda weyn hadday sayid ka dhigtaan khalafuu abaahum aabahood marka wanaag bay ayay uga dib marayaan yacnii aabahood markou dhinto ninka weynna ay ka dambeeyaan markaas yacnii aabbahood ah, marka waa waa way ka ninkaas baa khaliif uga noqonayo siiro fiican ay ku jirayaan markaas ayb khalafuu abaahum yacni waxay tahay qaamuu maqaama abiihim fii xusni lfical yani aabbahood booskiisii bay istaagayaanoo wanaag falidda ayb laakiin ninkii lacag leh haddii layska hormariya waa wareer ninkan unbaa hadlaya ka kale aamus laba isla dhalatay ninkii ninkii lacag badanaa weyn eh. waidaa sawaduu asharahum kan ugu yar hadday sayid ka dhigtaanna asraa bihim dalika fii akfaa'ihim asraa wuu xaqirayaa bihim iyaga daalika kaagaasi fii akfaa'ihim dadka iyaga kukufka ah ee la eg arrinkaa ay sameeyeen xaqiraad dadka la eg eg uga timaada ayay noqonaysaa xaggooda ayb yacni waa la xaqirayaa waa hadday ninkii ugu yara ay ka dhigtaan waa ceeb iyo xaqiraad bay u keenaysaa waayo dadka iyaga asaagooda ah way xaqirayaan dadkaasi ayb asraa bihim dalika fii akfaa'ihim dadka iyaga kukufkaa dhexdooda ayaa arintaasi ay ku xaqiraysaa wacalaykum bilmaali wasdinaacihi wacalaykum waxaad ogaataan bilmaali maal ogaada wasdinaacihi iyo samayntiisa yacnii shaqaysta oo yacnii maal iyo xoolo samaysta fa inahu maxaa yeelay maalku manbahatun lilkariimi maalka isaga wuxuu leeyahay manbahatun waa sharaf ayuu lilkariimi qofka wanaagsan oo karamka iyo deeqda badan uu u yahay wayustagnaa bihi maalka waxaa looga maarmaa canila-iimi mid shar badan dadka lu-amadee sharta badanna maalka waa looga deeqtoomaa lan haddaadan maal lahayn iyagii baad hoos fadhiisane nin la-iimi haddaa hoos fadhiisatana sharaftaadii waa baaba-aysa waxay yidhaahdaan carabtu man malaka quutaka malaka qaraaraka ninkii adiga quudkaaga milkiyey oo haysto qaraarkaagana saa iskale ninkii wax ku siiya adiga qaraarkaaga iskale kuwaan soo ma arkaysa hadda lacag marka loo keeno barnaamijkaanaa jiro kii lacag badanay raacayaan ninkii lacag badan ayay mabdihiisa hore u fulinayaan leanna ninkaasa ayaga gacanta ku haysto yacnii addoon ay u yihiin oo milkiya waxaa kale yidhaahdaan alxuru cabdun alxuru cabdun maa tamic waalcabdu xurun maa qanic ninka xorta ah addoon waayo haddiiba damac ku jiro ninkaas damaca uga jiraa iska gumaysanayo soo waxaas ma rabti taasaan i yeel kan samay kan yeel marba haddii damac dadeed kugu jira addoonaa tahay ninka addoonka ah ee la leeyahayna hadduu qanaaco haysto xor waay dadka hadda muslimiinta maxay ku baaba'san yihiin damac bis haddii damacaasi booskiisu ay qanaaco ku jirto doolarkaaga iyo maalkaaga tirada badan ma rabo ninku marka sidaas markuu yeelo lama gada karo diinkiisii lama iibsan karo dalkiisii lama iibsan karo waa soo taagan yahay faqri isagoo hadduu doono ha ku jiro waa u tasho karaa wixiisa laakiin maalinkii uun damac uu jiro waa halis marka wuxuu leeyahay maalka shaqaysta oo maal yeesha maalku ninka kariimkaana de sharafuu u yahay oo bixintiisaasuu sharaf ku helayaa wayustaqhnaa bihi waxaa looga maarmaa cani la'iim midka la'iimkee sharowga ah sharta wa iyaakum wamas'alata annaas dad baryihiisaan idinkaga digayaa fa inahaa min aakhiri kasbi rajul maxaa yeele baryadu waa nin kasabkiis meesha ugu dambaysa meesha ugu dambaysa waa barya marka meel ugu dambaysa ha aadin ayb waidaa midtu haddaan dhinto falaa tanuuxuu aniga ha iisoo barooranina fa inahu lam yunax calaa rasuulillahi sal l slam nabiga laguma kor barooranin waidaa midtu haddaan dhinto fadfinuunii iduuga biardin dhul igu duuga laa yashcuru bidafnii aniga duugitaankaygu aynan dareemaynin bakru bnu waail qoladaas reer bani bakri bni waail meel aan ku duuganahay meelaynan ku dareemaynin igu duuga fa innii kuntu waxaan ahaa ugaafiluhum fi ljaahiliyati jaahiliyada marka la joogo dadku isweerari jiray waa gaadi jiray intaan gaado ayaan marka dad buu ka laynayaa dabcan waxbuu ka qabanayaa waa jaahiliyadiina nimankaa marka jaahiliyadii baan isdagaali jirnay waxbaa naga dhexeeya waa gaadi jiray marka wuxuu leeyahay nimankaa meel meel aan ku duuganahay waxaad igu duugtaan dhul nimankaas aynan garan karin ama aynan dareemaynin bani aadamku marka haddii ciilka ka bato iyo qaabdarada tasarufaad iska qaab daran oo iska sameeyaan xataa ninka dhintay xataa meydkiisa inuu oo u dhaadhaco isku dayaa marka saxaabigaani marka wuxuu bixiya dardaarana aad dhinacyo badan taabanay xalushaahidku marka waxay tahay ninka idinkugu weyn sayid ka dhigta dad walaalaa laga dhintay aabahood hadduu ka dhintay ninka weynna uu nin fiican yahay wax isku maamuli kara ninkaa weyn hadday taladooda u dhiibtaan oo iyagu ay tashtaan talada u dambeeyan isaga u gaaro way liibaanayaan xataa hadday dad maal badan haysta aynan ahayn fakarkoodu hadduunan saa u badnayn xataa urursanaantaasay cadowgooda isaga celi karaan laakiin balaaya hadday kulligood wada aqoon leeyihiin laakiin aynan kala dambaynin dadaan aqoon lahayna iska rifanaya markawaa wax dhibkana haysta soomaalida hadda reerkan soomaalida dhibka haysta waay nin walba iska rifanaya waa la rifaa midba meeluu ka rifanayaa sababto a ah waxay tahay cid sayid u aba maba jirtaba cid ay ka dambeeyaan war maxaa noo tala ah yani dad tale u gooyaaba ma qabnaba allahu lmustacaan meesha marka maqtalkeenna meeshaas ayb marka cadowgaagii baa marka wax kuu samaynaayo isagii baa yani ninkii wax ka qaadan kara unba isaga kuu samaynaya cadowgaagii waxbaa la samaynaa baa cadowgii baa samaynaya baabun ay hada kani baabun baab weeyaan yucطa athamarata asgaru man xadara min alwildaan yucdaa waxaa la siinayaa athamarata miraha asgaru man ayaa la siinaya qofkan ugu yar xadara min alwildaani oo goobta jooga oo ilmaha yaryar ka mid ah ka ugu yar baa la siinayaa miraha hadii mira in wax la soo gooyo dad in la siiya la rabo ka ugu yar baa la siinaya hadda akaabir iyo waxbuu soo hadlay taqdiim wax ilmaha yaryar lagu hormarinayo hadda dana sheegayayb acdaa marka laba mafcuulay qaada jirta labadan mafcuul hadda asalkooduna maaha asalkooda mubtadayi khabar may ka imaadeen amarau asaru man xadara maa la dhihi karaa suuragal mamarka eh, yucda hamarata asaru buu dhigay yucda hamaratu asara ayb tan dambaas eh, maxaa yeelay midka macnaha kan macnaha faacilka ka noqon karo yaa fiican marka in la siiyo naaibulfaacilka iyo laga dhigo ka wax qaadanayaa waay marka asqarka waay isagiibu isagiibaa marka laga dhigayaa marka naaibulfaacil yucطaa asqaru man xadara thamarata ayaa la siinayaa min alwildaani ilmaha yararka ana ka mida qaala xadaanaa muusa wahuwa muusa bnu ismaaciil abu salamata alminqariyu atabudakiyu qaala xadaanaa cabdulcaziiz wahuwa bnu muxamed adaraawardiyu can suhayl bni abi saalixin can abiihi can abi hurayrata qaal kaana rasuulu llahi sal l l slam idaa utiya haddii loola imaado oo loo keeno bizahwi timirta guduudka kusoo bilowday timirta busrada ee jaallada marka xoogaa guduudka kusoo bilowdo marka loo keeno qaala wuxuu dhahayay allaahuma baarik lanaa fii madiinatina wa muddina ilaahu madiinadeenna iyo mudkeenna noo barakay wasaacinaa iyo suuskeenna barakatan maca barakatin baraka baraka lagu daray uma naawalahu wuxuu u dhiibayay asqara man yaliihi dadka la xiriira kan ugu yar oo min alwildaani caruurta ah marka timir iyo dadku beerahooda ay ka soo gooyaanoo timirtu cusub tahay oo hadda bisaylka ku soo bilowday laanaya wax lamida marka lasoo gooyo ee nebiga loo keeno intuu gooyo ayaa ilmaha kan ugu yar buu siinaya leanna ilmuhu in wax la siiya iska jecel yihiin marka nacnac ha noqdo macmacaan ama timir ha noqoto ama waxyaabahaas in la siiyo ilmaha yaryarka qofka weyn markaa laga bilaabi maayo taqdiimkan hadda marka ilmihii yaryaraay ah tanoo kale iska leh ayb xadiidka muslim ayaa wariyey imaam malik muwada uu ku wariyey tirmidi ibnu maajahna waa wariyeen <coughs> baabu raxmati sagiir kan yar naxariistiisa in loo naxariisto qaala xadaana cabdاlcaزiiz bn cabdillaahi qaala xadaanii bnu abi الzinaad can cabdiraxmaan bn اlxaariث can camr bni shucaybin can abihi can jadihi ana rasuula اllahi sal l slm qaal laysa mina man lam yarxam sagiirana wayacrif xaqa kabiirina taqadama xadiidku waa soo hormaray baabu mucaanaqati sabiyi cunuga yarkaa mucaanaqadiisa mucaanaqaduna marka waxay tahay in hab la siiyo la qoorqooraysto qaala xadaana cabdullaahi bnu saalix qala xadaana mucaawiyat bnu saalix wahuwa mucaawiyat bnu saalix bni xudayr can rashid bni sacdin ayb whuwa almaqra'iyu alxumsiyu hiqat kahiiru lirsaal rawaa lahu lbukhariyu fi ladabi lmufrad wاlarbaca can yacla bni murah wahuwa athaqafiyu saxaabiyun shahida alxudaybiya ayuu xaadiray akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad wabu dawuud fi kitaabi اlqadr wtirmidiy wanasaa-iy wbnu maaja anahu qaala kharajnaa maca nabiy sal l slam nabigan la baxnay waducinaa ilaa acaamin cuntaana loogu yeeray faidaa xusaynun yalcabu fi ariiq cuntaana loogu yeeray marka xusein ayaaba dariiqa ku ciyaaraya faasraca nabiyu sal l salam amaama alqowm nebigu waa orday marka waa degdegay qoomkii uu la socday hortoodii ayuu socday oo u degdegay uma basada yadayhi labadiisii gacmood buu marka fidiyey hab inuu siiyo rabaa marka fajacala yamuru maratan haahunaa wa maratan haahunaa fajacaladan marka faacilkeedii aan noqonaya waa xusein fajacala xusein wuxuu gudagalay yamuru maratan haahunaa marna inuu halkan marayo wa maratan haahunaa marna intuu u ordaya marna intuu u ordayaa nacam ayb maxaa yeeley nebiga wuxuu rabaa markaa yacni inuu qabto riwaayada dabaraani ba aad u caddaynayso fajacala alxusaynu yamuru maratan haahunaa wa maratan haahuna riwaayadaas dabaraani fi lmucjam alkabiir ayaa aada u caddaynaysa riwaayo kale waxay leedahay watafiqa alxusaynu yamuru haahunaa maratan wa haahunaa maratan dabaqaati ibni sacad ayay iyadana ku sugan tahay yudaaxikuhu uu la qoslaayo xataa akhadahu ilaa u qabtay nabiga sal l marka naxariista ilmaha waa ku jirtaa ilmihii in lala ciyaari karo mucaanaqadiina waa kan fajacala wuxuu gudagalay ixdaa yadayhi labadiisa gacnood fajacala wuxuu yeelay dheh ixdaa yadayhi labadiisa gacnood fii daqnihi garkiisa walukhraa midda kalena fii ra'sihi madaxiisa madaxi marka weliba qadaadka wlukhraana waxuu yeelay fii ra'sihi uma ctanaqahu dabadeed marka waa qoorqooraystayo hab ayuu siiyey faqabalahu waa dhunkaday yacnii gacanna garkiiba uga qabtay midda kalena halkaasna marka sidaas usoo qabtay marka waa dhunkaday nabiga sal l faqabalahu wou dhunkaday uma qaala nabiyu sal l slam nabigu wuxuu yihi xusaynun minii wa ana minhu xusein anuu iga mid yahay anigana isagan ka mid ahay axab allaahu allah jeclaado man axaba alxasana waalxusein xasan iyo xusein ciddii jeclaato sibdaani min alasbaab sibdaani waa laba sibdi min alasbaadi shacab weynaha ka mida sibdiga waxaa la yidhaahda dadka tirada badan shacabkao kale ah iyaga keligooda shacab ah fadiiladooda iyo khayrkooda xadiidkan marka waa xadiid xasana wuxuuna tusayaa macnihii uu tarjamay waa mucaanaqatu sabiy waxaa kaloo tusayaa ahlu sunnadu inaynan necbayn ahlu beytka nebiga bukhaari waa ka waa ayb waxaan diin marka qofku muslimka muslimka ahlu sunnada wuxuu kaga diin dhiganayaa xubu aali beyti nabiyi wa xubu saxaabati nabiy sal asxaabtii nebigana waa jeclaanaynaa kuwan waa saxaabadiisii ou jeclaa kuwanna waa aalkiisii ou jeclaa waa jeclaanaynaa labadaba jacaylba ayaa lagaaga rabaa laakiin haddaad tiraa xuseen aan jeclaanayaa abuu bakar iyo saxaabadii iyo xaasaskii rasuulkana waa caynayaa bal caaisha qofkii caayo nebigowba qadfaya weliba ninkii ku caayo wixii alla ka beri yaalay caaisha nin la aalubeytka galo la dhihi jiray alxasan bnu lxasan ibni cali bni abi aalib oo meel madax kaha nin loo keenay markaasaa la yidhi ninkan wuxuu caayay umulmuminiin caaisha hala dilo yidhi marka markaasaa la yidhi ninkan laakinahu min shiicatika waa dadka adiga ku jeceloo ku taageersan ima jeclo yidhi kan bal ninkani wuxuu yidhi wuxuu necab yahay awowgeeyo yidhi ninkan rasuulkuu necban yahay markaasuu wuxuu aqriyay qowluhu tacaala alkhabiihaatu lilkhabiiiin wاlkhabiiثuuna lilkhabiiثaati wاطayibaatu lلطayibiin wاطayibuuna lلطayibaat ulaa'ika mubara'uuna mima yaquuluun ninkii caaisho khubhi ku sheegay ee rasuulka uu khubsi ku sheegaa soo maha leanna qof sidaasa qofkii ag joogo oo haysto isagana waa xun yahay waay macnaheeduna nimankani marka waxaa weeyaan waa niman dhumay waay madhab iyo wax ka xun inta islaam sheegato qolada ugu xun waay leanna waxaa la yidhaahdaa iyaga waxayba ku dhismeen ama ay ku bilowdeenba nifaaq iyo waxay ku bilowdeen dad diinta inay dumiyaan rabo ayaa iyaga soo maray ninkii la dhihi jiray cabdullaahi ibnu saba ee yahuudiga ahaaye min yahuudi sancaa iyagoo iska soo dhigay mabda'aanuu keenay tashayuca dabadeedna marka halkaasay ka faaftay bahashu iyaga marka waxaa bilaabay kaana mabda'u amrihim yahuud iyo meel daran daranuu galaa iyo sandaqu firaqa baatiniyada oo dhanna ayagay ku daba saftaan u fiirsa hadda marka kuwan suuriya joogo oo calawiyiinta la dhahayo ama nusayriyada la yidhaah kuwan bakistan joogo ismaaciiliyada la yidhaah kuwan lubnaan joogo dursiyiinta la yidhaahdo kuwan kaloo iyaguna daawuudiyiinta la yidhaahdo eh, eh, ismaaciiliyada qayb ka mida ah eh, baharada iyo kuwa la yidhaahday firaqa baatiniyadoo dhan markaad fiiriso kulligood shiicay dabada la galaan kuwaan hadda suuriya shiica waayo lagu leeya calowiyiin waay maxay markay yacni shiicanimadu waa albaabka laga galo zandaqada iyo baatininimadooda ogaada firqo kastoo baatiniyada iyada unbay dabada ku haysaan iiraantaanay dabada ku hayaan yani kuwan marka khadalahum allahu tacaala iyaga iyo khawaarijta iyagaa xun lanna khawaarijtu fitnadoodu waxay ka dhalatay diinkiio qalad laga loo fahmo laakiin iyagu nifaaq iyo sandaqo kale iyo kama dhalanin kuwan laakiin marka horeba waxaa lagu aasaasay diin in lagu baabi'iyo yaaba loo aasaasay kuwan fahamkiiaa ka xumaaday iyaga ibnu taymiya minhaaji sunnaha sidaasuu leeyahay waxa dhibaato iyo fasaad adduunyada ay ku hayaanna da waaba arkaysaa iyagii marka hadda xusein minii waana minhu iyay meelaha kusoo qoranayaan yaa xusein yaa madluum iyay kuwo funaanada ay ku dhigan tahay siiyeen meelahan waxay iska dhigayeen marka xusein inay adiga kaa xigaan marka xasan iyo xusein kaama xigaan nin farisi ah oo yacni xasan iyo xusein eh, dhali ahaanna de kaama xigo jacaylna adig kaama xiganwuxuudo dhanna marka in mustanac ay tahayna waxaa ku tusaayo dowladan iiraanoo raafidadu meeshay ka aasaasantay aasantay faransay ahayd aayatulla faransu ka soo orday toddobaatan iyo sagaalkii iiraan uu yimid xukunkiibuu qabsaday gaaladiina dowlad islaama ah mama maqli karaan ayagu say kuwaani marka say u ogolaadeen maxay u maqlaan kuwaanna kuwaanna marka sodomeeyo sana farahay ka qaadeen kuwa aan xataa islaam shaqo ku lahaynna waa la dagaalayan oo un laysdhihi karo aan ma wax un ka yimaadaan marka minhum wa shiicada marka gaaladay ka yimaadeen wa ilayhim xaggoodayna u socdaan waayahay marka wuxuu yidhi axab allahu allah jeclaado man axaba alxasana wاlxusayna sibtaani min alasbaab baabu qiblati rajuli ljaariyata sagiira ninku inuu dhunkado gabar yar sabi ah qaala xadaanaa asbaqu wahuwa bnu lfaraj qaala ahbaranii bnu wahbin qaala ahbaranii maqramatu bnu bukayr huwa saduuqun wariwaayatuhu can abiihi wijaada can abiihi anahu ra'aa cabdllahi bna jacfarin yuqabilu zaynaba binta cumara bni abi salama wa hiya bnatu sanatayni aw naxwi iyadoo laba jir ah buu markaa u dhunkaday cabdullahi bnu jacfar marka gabar yar in la dhunkan karo qala xadaanaa muusa qala akhbarana rabiic bnu cabdillaahi bni khuaaf bidami lkha abu muxamed albasriyu saduuqu rumiya bilqadar rawaa lahu albukhariyu fi ladabi lmufrad waa ragga kitaabkan bis can xafsin wahuwa xafs bnu sulaymaan alminqariyu lbasriyu hiqat rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad can lxasan wahuwa alxasan bn abi lxasan albasriyu qaala in istadacta haddaad awoodayso anlaa tandura inaadan fiirinin ilaa shacri axadin qof tintiisa min ahlika adiga ehelkaaga ka mid ah ilaa an yakuuna inuu ahaanaya maahane ahlaka ehelkaaga ow sabiyatan ama cunug yar haddaad sidaa awoodaysid fafcal samay yacni qof yani xaaskaaga ama gabar yar oo laba jir ama hal jiriya wax sidaasoo kale ah maaha cid kale tintiisa ha feerinin saas ka wadaayb ilmaha yareerka marka in la dhunkan karo xadiidku tusayaa ayb aharkan dambana fiihi jawaazu nadari wa taqbiilu lwaladi sagiiri fi kulli cudwin minhu ayb yaa laga qaadanaya baabu masxi ra'si sabiyi cunuga yarkaa madaxiisa masixitaankiisa ayuu baab yahay caddayntiisa in madaxa laga masxo qaala xadaanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qala xadaanaa yaxya bnu abi lhaytam alcaطaar qala xadaanii yusuf bn cabdillahi bni salaam abu yacquub weyaan waa saxaabi yar waay cabdullahi bni salaama dhale saxaabiyun sagiir xagga da-dan ka wadaa ee saxaabi qofku hadduu yahay yaraan oo xagga qadarka ma qabo waa qadar weyn yahay qaala wuxuu yidhi samaanii rasuulu llahi sal l slama yuusufa rasuulkaa yuusuf ii bixiyey waaqcadanii wuxuu i fariisiyey calaa xijrihi dhabtiisa wa masaxa calaa ra'sihi madaxaygana waa masaxay marka ilmihiin madaxa loo salaaxo nasaa baa fi lkubraa ku wariyey qala xadaana mxamed bnu salaam qala xadaana mxamed bnu khaasim wahuwa abu mucaawiyata dariir qala xadaana hishaam bnu curwata can abihi can caaishata qaalat kuntu alcabu bilbanaati caaisha waxay tiri gabdhaan la ciyaari jiray cinda nabiy sal l slam nabiga agtiisa wa kaana lii sawaaxibu saaxiibaan lahay yalcabna macii ila ciyaaraan fa kaana rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu ahaa idaa dakhala haddii uu galo soo galo yanqamicna minhu way iska qarinayeen aduu rasuulka soo galo xoogaa waa dhuumanayeen waa iska qarinayeen fa yusaribuhunna ilaya anuu ii dirayay marka ayb fayalcabna macii way ila ciyaarayeen marka fayusaribhunna ilaya waa iisii daynayo waa ii dirayey ay yabcahu bihinna ilaya waa iisoo dirayey marka sidaasaan marka kula ciyaaraya fayalcabna macii way ila ciyaarayeen bukhaari kitaabladab buu kusoo saaray min saxiixihi ayb tarjamada marka hadda midan dambe masxu ra'si sabiyi baa ku jira laakiin hadda halkan kama muuqata marka waxay tusaysaa un diridda uu u dirayo nebiga gabdhahani oo u dhahayo uu usii daynayo caaisho uu u dirayo isaga ka tegayo waxay tusaysaa ilaa lutfihi bihinna inuu u turaayo gabdhaha laftooda ciyaartooda iyo say u wataan ayb waxusni mucaasharatihi maca alkibaari waasiqaar madaxa salaaxidiisana waa un xusnu lmucaashara halkaas in laga fiiriyo hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama cala nabiyina mxamed